bismillaahi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista guud lahaa alraxiimi naxariista gaarkaana lahaa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo laa tuqadimuu ha hormarina bayna yaday illaahi alle hortii wa rasuulihi iyo rasuulkiisa hortiisa wattaquu llaha alle iska jira ina allaha alle samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo ogaansho badan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tarfacuu kor ha u qaadina aswaatakum codadyaalkiina fawqa sawti nabiyi nebiga codkiisa ka kor walaa tajharuu ha la jahrina lahu nebiga bilqowli odhaahda ha kula jahrina ka jahri bacdikum qaarkiin la jahridiisoo kale libacdin qaarka kale uu la jahrayo sidaad idinku isula jahartaan oo kor aada isugu qaadaan oo kale hagu qaadin an taxbata inay buri daraaddeed yani lianlaa taxbataw si aysan u burin acmaalukum camalyaalkiinu si aysan u burin walxaal antum idinku laa tashcuruuna aydaan ogeyn ina aladiina kuwa yaquduuna dhimaya aswaatahum codadkoodiiyo dhawaaqyadooda dhimaya cinda rasuuli illahi rasuulka ilahi agtiis oo hoos u dhigaya ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye imtaxana allahu alle uu macnaha weeye khaalis yeelay quluubahum quluubtooda litaqwa taqwada uu u saaf yeelay lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dambi dhaaf wa ajrun iyo ajir cadiimun oo weyn ina alladiina kuwa yunaaduunaka ku yeedhaya min waraai lxujuraati qolalka gadaashooda kaaga yeedhay akharuhum intooda badani laa yacqiluuna waxuma fahmayaan walow anahum iyagu sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilaa aad soo baxdo ilayhim iyaga intaad uga soo baxaysa hadday sabri lahaayeen la kaana sabirkaasi wuxuu ahaan lahaa khayran mid khayr badan lahum iyaga u khayr badan wallahu allana hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariista wey rabbi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey in jaakum faasiqun in jaakum hadduu idin yimaado faasiqun mid faasiq ah binaba-in war hadduu idinla yimaado fatabayanuu cadaysta warkaasi cadaysta oo hubsada wey macna an tusiibuu lianlaa tusiibuu si aydan u asiibin qawman dad si aydan u asiibin bijahaalatin xaal aada jahaalo ku sugan tihiin aqoon darro iyo ogaansho la-aan xaal ku sugan tihiin oo fa tusbixuu markaa aada ahaataan naadimiina kuwa qoomamooda calaa maa facaltum waxaad fasheen korko korkiisa kuwa u qoomamooda markaa aada ahaataan wey macna waclamuu ogaada na fiikum dhexdiinna inuu ahaaday rasuulullah rasuul allaahi rasuulkii ilaahay inuu ahaaday low yutiicakum hadduu idin yeelo rasuulku hadduu idin ateeco fii kahiirin in badan dhexdooda hadduu idinku ateeco oo min al arrinka ka mid ah la canidtum waad dhibaatoonaysaan waad dhibaatoon lahaydeen walaakiin lagu noqoyo walaakina allaha allaase xababa jeclaysiiyey ilaykum idinka xaggiina aliimaana iimaanka jeclaysiiyey oo wazayana qurxiyey hu iimaankii fii quluubikum quluubtiina dhexdoodana ku qurxiyey oo wakaraha nacsiiyey ilaykum idinka idin nacsiiyey alkufra gaalnimada waalfusuuqa waxyaalaha lagaga baxo daacada ilaahay waalcisyaana iyo dunuubta ulaaika kuwaas tilmaamaha la soo sheegay leh ee qalbigooda ilaahay iimaanka ku qurxiyey xumaantiiyo kufrigana uu nacbaysiiyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa arraashiduuna kuwa hagaagsan ee toosan ah fadlan wuxuu rabbi saa u yeelay fadlan fadli dartii oo minallaahi xagga alle ka ahaaday iyo wa nicmatan nicmayn darteed uu idinka idin nicmaynayo wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey xakiimun oo xikmadu u saaxiib ah wain taa'ifataani haddii laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka midii iqtataluu ay islaayaan fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda hagaajiya fain bagat hadday gardarsato ixdaahumaa middood hadday gardarsato cala alukhraa midda kale korkeeda hadday ku gardarsato oy gardaraysato faqaatiluu la dagaalama allatii midda la dagaalama tabqii gardaraysanaysa midda gardarada wada la dagaalama xataa tafiia ilaa ay noqoto xataa tafiia ilaa ay soo noqoto ilaa amri illaahi amarka ilahay ilaa ay usoo noqoto fain faa'at hadday noqoto amarka ilaahay usoo noqoto fa aslixuu markaa hagaajiyo wanaajiya baynahumaa labadii kooxood dhexdooda bilcadli cadaalad xaala aad ku sugantihiin ama cadaalad ku hagaajiya wa aqsituu cadaalad fala oo cadaalad sameeya maxaa yeelay ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya inama almu'minuuna mu'miniinta unbaa ikhwatun walaalo ah ee fa aslixuu wanaajiya oo hagaajiya bayna akhawaykum labadiina walaalada isku dhacay dhexdooda wanaajiya wataquu llaha allana iska jiroo ka baqa lacallakum turxamuuna in laydiin naxariistaad mudantihiin yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa yaskar yayna jeesjeesin qawmun rag min qawmin rag kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakuunuu inay yihiin kuwa lagu jeesjeesayaay khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa ku jeesjeesaya xaggooda walaa nisaaun dumarna yayna jeesjeesin min nisaa'in dumar kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa mudan an yakunna inay yihiin dumarka lagu jeesjeesayahay khayran kuwa khayr badan minhunna kuwa ku jeesjeesaya xaggooda walaa talmizuu ha isdurina ha isceebaynina walaa talmizuu ha ceebayninoo ha durina anfusakum nafafyaalkiina walaa tanaabazuu ha isugu yeedhinoo ha isku ganina bilalqaabi naanaysaha xun naanaysta xunna ha isku tuurinoo ha isugu yeedhina bisa waxaa baas leh alsmu magac baa baas leh bisa waxaa baas leh alismu magac laysugu yeedho ayaa baas leh alfusuuqu huwa isagu alfusuuqu faasiqnimo weeye bacda aliimaani iimaanka kadib alfusuuqu daaca ka bax wey bacda aliimaani iimaanka gadaashiisa waman lam yatub ciddaan noqonin oon ka laabanin khaladkana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa aalimiinta yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan ka fogaada oo min adanni malaha ka mida ama malaha ah maxaa yeelay ina bacda adanni malaha qaarkii ismun dembi wey walaa tajassasuu ha isdabagelina ha isdabagelina oo midkiin midka kale yuusan ceebihiisa dabagelin walaa yaqtab yuusan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin ayuxibu ma jecel yahay axadukum midkiin an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytan isagoo meyd ah fakarihtumuuhu waad ka hateen karihtumuuh waad ka hateen hu cunidda walaalka hilibkiisa aad cunaysaan waad ka hateen arrin aad dhibsateen wey wattaqu llaha alla iska jira ina allaha alle tawaabun midkii towbad aqbal badan wey raxiimun oo naxariista wa rabbi subxana wa tacaala yaa ayuha annaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin mid lab xaggii iyo wa untha mid dadiga xaggeedaan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelay shucuuban qaran qaramo wa qabaa'ilo iyo qabiilooyin litacaarafuu si aad isu garataan inaad isgarataan darteed ina akramakum ka idinku karaamo badan cinda allahi alla adkiisa agtiisa atqaakum waa midka idinku cabsi badan weye ina allaha allana caliimun midkii ogaansho badan weye khabiirun oo arrimaha gun og qaalat ilacraabu acraabtii waxay yidhahdeen qoladii reebaadiyu aamanaa waan rumaynay qul waxaad tidhahdaa lam tu'minuu maydaan rumaynin walaakin quluu waxaa si dhahdaan aslamnaa waan hogaansanay walamaa yadkul weli muusan gelin aliimaanu iimaankii fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda ma gelin wain tutiicuu haddaad ateecdaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa laa yalidkum idinka nusqaamin maayo min acmaalikum camaliyaalkiina xaggooda shay-an shayna idinka nusqaamin maayo ina allaha alle afuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii un weeyey aamanuu rumeeye billaahi alle warasuulihi iyo rasuulkiisa rumeeye uma kadibna lam yartaabuu aan shakiin oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim lafyaalkooda fii sabiililah jidka ilahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegaya oo iimaanku dhabta ka yahay qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow atucallimuuna ma waxaad baraysaan allaha alle miyaad baraysaan bidiinikum diintiina miyaad baraysaan wlxaal allahu alle yaclamu uu ogyahay maa fi samaawaati waxyaalaha samaawaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo wax dhulka dhexdiisa ku sugan wallahu allana bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogaansho badan u yahay yamunnuuna way galladaysanayaan calayka korkaaga waxay ku galladaysanayaan nebi maxamedow nimanka acraabtii an aslamuu inay islaameen qul waxaa tidhahdaa laa tamunnuu ha galladaysanina calaya aniya korkayga ha ku galladaysanina islaamakum islaamnimadiina hogaansankaad hogaansateen aniga ha igu galladaysanina oo ha inaad waxii tirteen ha iska dhigina bal iskaba dhaafay allahu alle ayaa yamunu galladaysanaya calaykum korkiinna an hadaakum inuu idinku hanuuniyey liliimaani iimaanka inuu idinku hanuuniyey buu dushiina ku galladaysanaya in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay ina allaha alle yaclamu wuxuu ogsoon yahay hayba asamaawaati samaamaadka waxyaalaha ku maqan walardi iyo dhulka dhexdiisa waxa ku maqan wallahu allana basiirun midkii arka wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan